بسم الله <clears throat> الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkan waa kii konton iyo afraad ee ka mida min sharxi saxiixi muslim raximah اllahu tacaala waxaynu ku soo jiray axaadiidtii ku saabsanayd alisraa walmicraaj axaadiidtaas inoo soo socotay marka xadiidkii ibni cabaas baa inoogu dambeeyey qaala اlimaam raximah اllahu tacaala xadaana qutaybaة bnu saciid xadaana اleyth bnu sacd xaaw xadaana muxamed bnu rumxin bn اlmuhaajir atujiibi اlmasri ahbarana leyth marka qutayba bnu saciid iyo maxamed bnu rumxi ayaa isku raacaya fi riwaayati can اleyth bni sacd can abi الzubayr mxamed can jaabirin bni cabdillaahi radi allahu tacaala canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayhi waalih wasalama qaal nabigu wuxuu yidhi curida calaya alambiyaau ambiyadaa la ii bandhigay oo mid walba aan la kulmay oo la itusay faidaa muusa waaba nabi muuse asagu xagga muuqaalka iyo citaalka iyo khilqigaba darbun min arijaali waa nindhaxaad darbun min alrijaal nindhaxaad weeye xagga jumbudhiisii iyo citaalkiisi iyo qaabka ilaahay u abuurayba darbu min arijaal waynu soo maray laakiin inuu nabi ilaahi muusa dheer yah wayna iman doontaa riwaayaadka qaarkoodba <clears throat> kaannahu aad moodo min rijaali shanuu'ata inuu qoyskaa ka dhashay baad moodaa wey kaannahu inuu yahaad moodaa min rijaali shanuu'ata qoyskaa ree shanuu'a qoys yamaneed oo ree ka tirsan marka raggooda inuu yaho qoyskaa u ka dhashay baad moodaa waana dhadhaareeyeen nimanka ree asdi ee weliba yamandaga aad bay u dhadheeraayeen wa ra'aytu waxaan arkay ciisa bna maryama calayhi اsalaam asaguna waa arkay faإida aqrabu man ra'ayta bihi shabahan cafwan man ra'aytu bihi shabahan curwaة bnu mascuud aلthaqafi nabigu wuxuu yihi ciisa bnu maryamna waa arkay faإida aqrabu man ra'aytu bihi shabahan waaba asagoo ruuxa oogu eg u yahay ruuxa oogu egaan arkay wey faidaa huwa aqrabu man ra'aytu bihi biciisa shabahan xagga ekaashaha curwat bn mascuud axadaan arkoo oogu eg nabi ciise wuxuu ahaa weeye curwat bn mascuud athaqafi oo la yaqaano nin caano ogaasyadii reer daa'if ah wra'aytu ibraahim salawaatu llahi calayhi ibraahim baa arkay allaha ammaanee faidaa aqraba man ra'aytu bihi shabahan saaxibukum ibraahim alkhaliil baan arkay faidaa aqrabu man ra'aytu bihi shabahan waaba asagoo ruuxa oogu dhow ekaashaha ibraahim een arkay uu yahay saaxibukum saaxiibkiin oo muxamada calayhi salaatu wasalaam yacni wuxuu u jeedaa nabigu nafsahu isagoo iska wada saaxibka wra'aytu jibriila jibriil baan arkay calayhi الsalaam faida aqrab man ra'aytu bihi shabahan dexya bnu khaliifat اlkalbi saxaabigii la odhan jiray wey nebi jibriil baan arkay malaga jibriila waa suuradu isku shabihi jira wey wuxuu nabigu ka hadlahayo waa qaabkii loogu ekaysiiyey amaa sidii ilaahay u abuuray jibriil nabigu laba goor buu arkay laba goor ayuu arkay marka bini iyo bashar shuqulkuma lah markii nabigu nooga sheekeeyey markuu duulee kacay wuxuu iga oo dhan galbeed iyo bari dhan baan waayey lix boqoloo baad buu ku kacaaya lix garbaab dhanka bidaxa iyo dhanka midigu ku kacay marka dayiixii iyo qoraxdii iyo cirki baan waayeyba marka bini ruuxa u egyahay marka khalqigaas marka waa dixiya min khaliifat alkelbi saxaabiga aad buu u inta bashar quruxsan yahay buu quruxsanaa malaa'igtuna waa quruxsantahay nuuraaniyo weeye marka ayagiskusooasagu isku soo shabihi jiray xagga muuqaalka markuu bashari banaadam iska dhigahayo ee nabiga u imanhaya marar badan saxaabigu isku ekaysin jiraa loo jeeda faida aqrabu man ra'aytu bihi shabahan oo ekaasho axadka oogu dhow en arkay jibriil wuxuu ahaa weeye dixya wa fii riwaayati bni rumxin laa fii riwaayati qutaybat bnu saciid riwaayada ibnu rumxin muxamed ibn rumxin ibn muhaajir atujiib اlmasri riwaayadiisa can illeyt waxaa ku jiray dixya bnu khaliifa wuu abtiriyow intaasuu kala saaraya dixyi uu ku gaabsaday wadaadka la yidhaahdo qutaybe meesha uu ku daray maxamed bnu rumxin can illeyt dixyo aabbihii uu raaciyey dixya bnu khaliifa waxadaanii moxamed bnu raafic marka inay ziyaadatu iqaad tahay maaha tan oo kale waa maxay waa xadiidkiibuu nin soo gabinina waxaa weeye wuxuu abtiriyey wadaadkii la sheegay waxadaanii muxamed bnu raaficin wacabd bnu xumaydin wataqaaraba waa isku dhowaadeen labada wadaad fi lafdi xagga weedha macnahana waa iska waafaqeen wey taqaaraba fi lafdi watafaqa fi lmacna saasuu u jeedaa imaamku qaala bnu raafic wuxuu yidhi oo muxameda xadaanaa waqaala cabd bnu xumayd wuxuu yidhi ahbaranaa cabdrasaaq cabd bnu xumayd iyo maxamed bn raafic annaysaabuuri labaduba xadiidka waxay ka qadanayaan oo sheekh ah cabdurasaaq laakiin midna markuu siiqat اlada wuxuu yidhi ahbaranaa midna wuxuu yidhi xadaanaa intaasuu imaamku kala duwahaya keliya أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة اليماني عن الزهري محمد قال أخبرني سعيد بن مسيب المزني عفوا المخزومي المخزومي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي قال النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu yidhi xiina wakhtigu usriya bi lay dheelmiiyey ee laysii qaada laqiitu muusa muusan la kulmay calayhi الsalaaة والسلام fanacatahu nabiyu nabigaa tilmaamay fawasafahu nabiyu bay ka dhigan tahay sal اllahu alيه wasalam faidaa huwa rajulu xasibtuhu qaala xasibtuhu qaala raawiga odhanaya faidaa huwa rajul yani muuse waa nin muaribun muarib اlkhalqi bay ka dhigan tahay muarib اlkhalqi xagga abuurka kala duwan kala duwan ayb waxaa weeye meel miskahoo laga inuu u ballaadhan yahay dhexda u dhuuban yahay qaarka u ballaadhan yahay luqunta iyo madaxa koro dhuuban yahay yacni ruuxa aan isku laybalka ahayn isku jidhkiisu isu miisaanayn ayaa mutarib alkhalqi la yidhaahdaa dadku waad aragteenoo ninbaa qaarka hore u weyn qaarka dambana u yar soo sidaa maaha ninna qaarka dambu u weyn yahay qaarka horena waa u yar yahay ninna laga bilaabo madaxa ilaa cidhibta waa isku miisaaman yahay nin walba mid baa la quruxsan marka soo sidaa ma aha leanna quruxdu miisaan laisku waafaqsan yahay mala qoys walba iyo bulsho walba iyo zaman walba waxbay qurux u yaqaanaan soomaalida timaha jircisan sankan rudhuuman dad bay la foolxunta ku qosli wadaad in nadiif la odhan jira hadda kor baa idinka sheekeeyey hawl qabsatay galbeed dadka jooga dad ka mida ayaa markay arkaanba nin wadaadaho soomaaliyaedoo soomaali ninka u quruxsan ah ee markay gabdho arkaan la dhashay ninka ay saaxiibka yihiin bay matag ka wareegahayaan jaamacad bay wada dhigan jireen nin soomaali ah iyo nin wadamadaas dad sheegi mahay wadan ka mida ah. galbeedka africa ayb waqooyi maahaada galbeedka african kuwa marka xilligii jaamacadda loo xidhay bay israaceen saaxiibkii baa dhi illaa ilaa maad raacd bal dhowrkan baa aniga soo joogto wuu raacay kan soomaaliyeed ninkuu la socdo wuxuu haystaa inuu yahay uunka ilaahay ninka u foolxumaa kanna waa saaxiibkii u xurmaynaya wuxuu u arkaa inuu binaadan oogu fuulxin yahay kan soomaaligu sidii loo soo cadu xaafaddii baa la tegey ninkan saaxiibkii afrikaanka gabdha la dhashay waagu markuu baryo ninkan soomaali labistaba gabdhuhu intay fiiriyaan bay qoslahayaa qaybna waa matag ka wareegahayaa soomaaliya way qodqodo badan tahaye maalinka dambe wuxuu ruxaan ku weydiiyey gabdhahan walaalahaa ah markay arkaanba midna waa qosashaa midna matag maxaa jira wuxuuhi saaxiibow dee iga dahay hawshaas hayo weydiinna iga daa maya waa inaad iga jawaabto war maya iska daa wakhti baa inoo dhima waa iskaga tegaynaa waalane inaga daa maya wuxuuhi wallahi waa inaad sheegto haddii kale dhibanayna wuxuu uhi masaas ahaa foolxumadaaday ku qoslahayaan buu nin <laughs> cabdullaahi nadiif lo odhan baa iga sheekeeyey soomaali badan ay garanayso raisli ahaan jiray ayib almuhim wuxuu yidhi waxay gabdhuhu ku qoslihayaan oy badhna la matagahayaan cuntoyin la cuni la qurican la' yihiin he adiga foolxumadaada oo ma anaa foolxuno adaa quruxsan haara anaa quruxsan ballamka ilahi baan kula joogin meeshaad igaga quruxsan tahay aroortiiba diyaaradba gosto waa ka tegay markaas quruxdu miisaan iyo wax laisku waafaqsan yahay ma laha casri iyo bay-awlbaqaa bay u taqaanaa ninbaa citaalka iyo waxaa inagu qoodha u naqaana qurux iyo qoodh baa kala duwan soo sidaa ma ah quruxda iyo qoodhu qolya iskaga khaldanta ninbaa qoodh badan laakiin aan saray marka waxa weeye baashu miisaan ma laha fudlayda la yidhahdo waxay qadeen sumada arag quruxda adduunka adugu adhi guul ah caddaysanka ogamaa dirsatee in indha cad oo khariban baad u aragtaa adugu oo balaayo soo tuurtay nimanna waa ku nafbaxahaya waa dhexdeeda gabarh afrikaana oo adigu xataa haddii lagu siiyo aadan yeesheen yaa quruxda qaaday baa leh marka baasha ha ku lugu-ina markaas isku nin walba tii anfacda ee u arkay inay adduunka xoogo la shaqayn karto ha ku lugduubo wixii kale la iska daayo almuhim muaribu اlkhalqi wadaaddaa duray lafdigaas lafdigaa wadaaddaa duray maxaa yeele nabigu wuxuu soo yidhi axaadiis dhowran ah soo maray darbun min arijaal nin dhexuu ahaa xagga citaalkana waa dheeraa haddaynu marayneba ayib haddaynu marayne faidaa muusa hmm, darbu min arijaal haddaad maraysan waa xadiidka aynu ka bilowno soo ma ahay ayib marka muaribkaasi wuxuu ka hor riwaayada horey leeyihiin laakiin ragga asal waxaa weeye raawigu iyo ninka iqada ah wuu khaldamay laguma degdego hadalkiisaa loo jidbixiyaa ta'wiil macquul ah oon lafdiguna aad oga didaynin macnuhuna ku saxnaanaya lala yimaadaa marka muaribun ay muaribu اlkhalqi jidhkiisaa kala weynaa wey mutafaawit اlkhalqi mutafaawit اlacdaa'i wاljasad macnahaasaa bacdu ahlicilmi sheegeen waana macno saliim ah waana wax dhaca wey bani aadamka ku yimaado la yaqaan rajul الra'si madax feean ama ian tim fian buu lahaa oo hadiyo goor aad moodaysa in lasoo hanleeyey rasiga madaa loo jeed timaa loo tinti baa loo jeeda kaأnahu aad moodo min rijaali shanuata inuu yahay qaala wuxuu subanu walaqiitu ciisa ciisa la kulma calayhi salaau wasalaam fanacatahu nabiyu nabigaa tilmaamay ciise wuxuuna ku tilmaamay oo uu yidhi suubanuhu faidaa rabcatun axmaru faidaa huwa ciise waaba asagoo ah rabcatun nindhaxaad nindhaxaad axmaru guduudan ama cas alimaam ibni cumar wuu inkiri jiray lafdigan nabigu ma odhan ninbuu weliba ku dhaaran jiray axmaru nabigu kuma tilmaamin ciisuu dhihi jiray inuu yahay nin cad oo ilaa xumratin bayaadun ilaa xumra guduud iyo cadiin isgalay ama casaan iyo cadiin isgalay nimba qaab buu u yaqaanaaye midabkaasoo midabka carbeeda inuu nabiga ku soo tilmaamaynu soo maray riwaayaad kale waxay ku tilmaameen inuu ahaa nin maaran ama asmar ah maarinta maarinka laga hadlina maarinada laga hadlina waa ka carbeeda keenna ma ah keennu waa maarin madow xigeena maariinka laga hadlayo waa maariinka guduud iyo cadiin isgalay ama casaan iyo cadiin isgalay oo midabka carbeeda cadiin keliya haduu noqdona wuxuu noqonayaa lafe iyo caano qarawax ah hadduu guduud keliya noqdona xinjir iyo dhiig buu noqonayaa midabku labadu waa foolxumo markay isgalaan oo midabka carab u wanaagsan wey midabkaasuu nabigu kusoo tilmaamay marka axmar taasuu ibn camar wuxuu odhan jiray nabigu ma dhihin kumana tilmaamin ciise ee waxaa ku khaldamay ninkii sheegay marka taalabtirkeedu lama aqbalin xufaadu ma aqbalinoo abu hurayra wariyey oo ibnu cabaas baa wariya oo taabiciin fara badan baa wariya marka ibnu cumar asagu intuu maqlay ayuu ku saxanyay inuu noo soo tabiyo intaan kale inuu inkiro sax ma aha axmartan waxaan leenahay tii ku fasireen waa xumra ilaa bayaad isma diidahayaan in baad noo sheegtay inta kaa dhiman ku buuxi uun ayib caqliga rageed maxay dhaheen soomaaliya caano idaadbahee waa la ururiyaa kadib bay ku anfacayaan idugu way caano yar yihiin ra'yigaaduna inuu kugu filayn baa laga yaaba haddii laakiin laysku keeno meeshaa tale waraagsan baa ka soo bixi kaannamaa aad mooddo nabi ciise kharaja inuu ka soo baxayba min diimaasin xamaam inuu ka soo baxay waasta uu ku qabaystay iyo baraag inuu ka soo baxaad moodaa dhaashan ka muuqda iyo dhaadanka ka muuqda iyo bilicda ku taalla waxaad mood sadaadaba marin oo hadda musul ku soo qabaystay oy biyuhu ka dareerahayaan siduu jidhkiisu iyo midabkiisu u ifhayo iyo timihiisuba kaannamaa kharaja min diimaasin diimaas waa maxay meelaha lagu qabaysto yacni amaaman xamaaman qaala wuxuu yidhi wara'aytu waxaan arkay ibraahim calayhi اsalaaة wasalaam wa ana ashbahu waladihi bih ibraahim baan arkay calayhi salaatu wasalaam anigaana caruurtiisa oogu eg ubadku aadam ibraahim dhalay anaa oogu eg wey qaala fautiitu waxaa lay laba weel baa lay keenay fii axadihima laban midkood caana ku jira wa fi laakhari ka kalena khamru khamra ku jirta faqiila lii waxaa laygu khud ayahumaa shita qaado kaad doonto wakukaas dhiilkanna waa khamro dhiilkanna waa caano aday kuu taallaa muxamadow kaad markaas cabbayso faahadtu labana caanihii baan qaatay fa sharibtu caanihii baan dhamay waxaa la biyo waa la caba caana waa la dhamaa kulli waan wada caba lama yidhaahdo ila caanuhu biya waxbay dheer yihiine soo sidaa ma ah mise kulli waa cabitaan fa sharibtu caanihii waan dhamay faqaala wuxuu yidhi jibriil ama malag baa dhawaaqo wuxuu hi hudiita alfitrata sidii toosnayd baa lagugu hanuunshay hudiita waa jumla ihbaariya duca ma aha waa jumla ihbaariya hudiita waxaa lagugu hanuunshay alfiطrata ay اlislaama diinkii toosnaabaa dooratay caanuhu waxay matalayeen iimaan iyo diin khabarduna waxay matalayso lagu jilayey hee oo lagu matalayey xumaana iyo macsiyiyo kufriiyo diin la'aan aw amase qaala wuxuu idhi malagii asabta alfiطrata waxaad asiibtay shareecadii ama miladii iyo ama inaka low akhadta alkhamra hawad ummatuka ama low akhadta kulley haddaad qaadan lahayd alkhamra khamrada haddaad qaadan lahayd ood fuudi lahayd hawad ummatuka ummadaadu waa dhumi lahayd maxaa yeel khamradu waa umm lkhaba'id shar oo dhan bay keentaa umm lkhaba'id wey ayib baabu dikri اlmasiix bni maryama wاlmasiix اdajaal wاlmasiix اdajaal cafwan wuxuu baab yahay in E, inaan e, intaana gudagelin laba masalo keliya aan baraarujiyo laba masalo waa soo dheeraaday baxdiga kitaabku welina muslim muusan hoorinin alsra almicraaj iyo mutacalaqaadkiisi muusan hoorinin laba masalo intaysa masl ila fogaanin axaadii dheeraynu soo maray axaadii kamida waxaa ku caddaa aayaddii qur loo soo hordejiyey inay ahayd iqra bismi rabbika aladii khalaq xadiidkii jaabirna waxaynu ku soo maray aayaddu u soo hordegtay inay ahayd yaa ayuha اlmudairu qum faandir wrabbaka fakabir wahiyaabaka faطahir ilى qowlihi warujsa faajur markii taabiciga abu salama ahaa uu hawshii ka dooday oo far ka taagtayna jaabir si adag inuu u radiyay waa inaga soo maray labada xadiis kama hor imanayaan cinda ahli اlcilmi isku meel bay u socdaan oo wadaadow see isku meel oogu socdaan isqabadsii ninbaa yidhi sagaaraan isku qudbay hee dhegteedii iyo jeenigeedii buu hi war been mid afku mururi muxuu midna isqabadsii way xoqonaysa buui marka wuxuu ah nin way xoqonaysa iyadoo xoqonaysa oo ayaan la helay fallaadhi jeenigeedii iyo dhegteedii baan isku qaftay hadda waxaa laisku qabadsiinayaa intaa waa iska hadale eh, waxaa laisu qabadsinayaa jaabir wuxuu ka hadlay xogtiisii intuu ogaa saxaabada kalena waxay wariyeen horta intay ogaayeen labada xadiia midwalba waa sugan yaha waa xaq see xaq ku yahay aayadda u soo horraysay ee la soo dejiyey waxay ahayd cala aliطlaaq waa awaliya mulaqa awaliya mulaqa oon wax ka horreeyo qur-aan ka horreeye ma jirin waa maxay iqra bismi rabbika ladi khalaq aayaddu ugu soo hordegtay ee nabiga lagu diray ee la yidhi dhaqaaq ummadda xaqa gaadhsiina waa yaa ayuha almudairu suuraة اlmudair wey idan midna waa awaliya muطlaqa midna waa awaliya muqayada ama idaafiya waxaad u taqaanaan aayadda ugu horaysee nabiga lagu diray ee fariinta gudbi la yidhi waa yaa ayuha almudairu qum faandir baa u horaysay waxyi ilaahay kula hadlo qur'aan ana waxaa u horeeyey iqra bismi rabbika aladii khalaq aweliyadu jaabir ka hadla way saxan tahay oo saxaabadu kale wariyeenna way saxan tahay macno labaad bay culimmadu sheegan oo asna saxiixa aweliyada laga hadlahayo waa kaaynu soo marro markii nabiga loo waxyooday ee iqra la soo dejiyey malagu la hadlay la salaamay culays badan buu dareemay waa kii daboola iyo duduuba howluhu ay adkaadeen waa loo yarkaaday nabigu waxy waa kii kala go'ay xoogow kala jabanaa dhacday bacda futuuri اlwaxyi waxyigu intuu kala go'ay kadib waxyigu u horreeye la soo celiyey wuxuu noqday yaa ayuha اlmudairu أwalu qur'aanin nazla bacda fatraة اlwaxyina waxaad dhihi kartaa waa yaa ayuha اlmudair labadaa macnee awaliyada ah ayuu waxaa tilmaamay xadiiثu jaabirin waatuuna ku dooday jaabir waa saxan yahay أwalu qur'aanin nazla bacda fatraة اlwaxyi waxaan leenahay waa ya ayuha اlmudair أwalu qur'aanin nazla fi اlirsaali fi اlirsaal nabiga in rasuul laga dhigo ya ayuha اlmudair in nabi laga dhigana iqra miyay isdiidan yihiin macnahaas macno cad wey saa u ogaada ta labaad masle labaad ee ugu dambaysa markale markaanu israacin axaadiis dhammaan faafaahin doonaaye waxaynu soo maray in suubanaha calayhi الsalaaة wasalaam habeenkaas lagu waajibiyo ilaa konton salaadood kontonkii salaadood oon innagana soo gaadhin ayaa la nasakhay ilaa laga soo reebay an an laga soo reebay xadiidka marka macnaha caddeeye axaadiista isra micraaj ku cade fara badan loo deliishadaa masala usuuliya jawaazu الnaskhi qabla اtamakuni min اlimtiثaal qabla اlficli maba ahaba jawaazu الnaskhi in la nasakho axkaamta iyo waajibka iyo xukumka lagaa qaado qabla اtamakuni min اlimtiثaal adoyn kuu suuragelin wux lagu faray inaad samayso ayaa la nasakhi karaa hal qodob baan bannaanayn biijmaaci اlusuuliyiin xugum lama naso qabla اlbalaaq laa yajuusu الnaskhu qabla اlbalaaq xukumka xagga alla ka yimid asagoonna soo gaadhin oo axad mu'mina aan soo gaadhin in la nasakha lama ogolo laakiin hadduu axad ummadda ka mida xukumka rabbigay soo gaadho ilahay waa nasakhi karaa haddaba salaadihii kontonka ahaa waajib yeelidoodii axad muminiinta ka mida ma soo gaadhay yuu soo gaadhay niman baa maya yidhi ma nabigay muminiinta ka saarahayaa ayib nabiguu soo gaadhay fajaaza الnaskhu jawaazu الnaskhi bacda اlbalaaqi waa masala ijmaaciya cinda ahli الsunna wa jawaaز الnaskhi qabla الtamakuni min اlimtiثaalina waa masala jaaئiza cinda ahli الsunna jawaazu الnaskhi qabla اlficlina waa masala jaa'iza أهل السنة sunna intaba waxaa diidan muctasile iyo balaayo iyo inta reer xumaysa warkooda iska jooji kuwa ayagaa laakiin ahlulbidaca iyo ahlu sunna waxay isku waafaqsan yihin inaysan bannaanayn annasku nasku اlxukmi qabla buluuqihi ilaa axadin waa dhowr waa buluuqu waa dhowr qaybood xukumku inuu xagga rabbigay ka yimaado jibriilna uu soo gaadho waa xubin soo maa jibriil inuu soo qaado oo nabiga soo gaadhsiina waa xugo nabigu inuu soo qaado ummadda uu sii gaadhsiina waa xubin saddexaad ma tahamise maah saddexdaa xubin weeye min allaahi ila jibriil wa min jibriila ila rasuuli illahi sal alay wasalam wa min rasuuli illaahi ilaa ila alumma ummadda hadduu soo gaadho oo axad qayb ka uu soo gaadho qaybtii kaloon ogaanina waa la nasakhi karaa haddayba ahayd nabiga mar baad soo gaao waa la nasakhi karaa ummaddii maxaad moodaa hadduu qayb ka mida ah uu soo gaadho labada masalo in la baraarujiya wixii kalena waxaan ku gaari doonaa insha allah waxaan ku sheegi doonaa markii aanu ka dhammaano axaadiidan isdaba joogta baabu dikri اlmasiixi bni maryam wuxuu baab yahay sheegid in la sheego nebilah ciisa bni maryama in laga sheekeeyo tilmaamihiisii walmasiix اdajaal iyo gaalkii isha masaxnaa ama khribnaa ee kaafirka ahaa ee dajaalah been badani addajaal waa been badan ninka beenta badan dajaal waxaa ku yimid sunnadu ay tilmaantay axaadiida ku timid marka hore inuu wadaad wanaagsan yahay marka hore nin zaahida oo caabudu iska dhigahayaa oo ummadda ku dhex jira oo soom badan oo salaad badan oo qur akhris badan oo cajab qaba oo oohin badan markuu cabaar socdo wuxuu camiranaya inuu yahay weli min wliyaa illaahi markuu cabaar socdo haddana wuxuu camiranhayaa inuu yahay nabi min alambiyaa intaaba markay dad ku raacaan malagood gala ay ku raacaan buxuu le waa baan dallacayo waxaan ahay ilaahbaa rabbiba anaaba ilaah ah markuu yidhaahda ilaah baan ahay yay wacdarooyinkani baladan ka dilaacaysa culamaa yidhi ishaa la bujinaya oo takalaa buqaysa wixoo dhan baa la bedelaya maadiga sida og baa ilaaha ila meel wuxuu fantay aan la fananin ayb intaas marka hore ee tilmaamahan sheegnay axaadiis badan baa ku timid laakiin markuu ilaahnimada sheegtaa la bedelaya waa aahaar saxaabi iyo taabiciin badan laga wariyo bacdu ahlicilmina ay sheegaan almasiix waxaa raajixa inuu yahay ismi mucarab ah ismi mucarab ah waa cibri cibri weeye luqa siryaani asalkiisa waa mashiix buu ah marka carabtu markay ereyga sameeyeen way tacriibiyeen way khafiifiyeen masiix bay yidhaahdeen waxaa loogu bixiyey macaani badan baa la sheegay laba macnaa kuugu dhow laba macnaa kuugu dhow waa maxay wuxuu masixi jiray dadkan dhoolaala ama aafooyinka qaba kansarka baraska wixii la halmaala yuu gacanta saa u jiray ilaah baa caafiyi jiray kaana yamsaxu ahl alcaahaad walamraad walaafaad ilahay baa markaa bogsiin jiray marka tufku khayruu ahaa gacantiisaa barakaysnayd saasaa marka masiix loogu bixiyo waa la sheegaa raysmagaadha ma lahaynoo lugtiisaa masaxnaydna waa la sheegaa dhaashano subkan oo had iyo ka hor ifhayana waa ahaana kaanahumaa kharaja min diimaasi waynanka soo maray macaanihiisaa ugu roon dhulkuu marayaa oo waa dawaafahayaasaa laga keenay min masxi lardi baa laga keenayna wadaadaa sheegay say dooniba noqoto waxaa weeye almasiix nabigaa la yaqaana barakaysan w ama almasiixu dajaal asagu dhulmarid macnaha fiicanoo ka tegay baa jira almasiix almashiix bilmiimi wshiini walxaa fi اcibriya almubaara weye huwa اlmubaara almasiix marka huwa اlmubaara inuu mubaara yahayna qur-aankaa sheegay wajcalanii mubaarakan aynamaa kunt macnahaasa ogu dhow waaba inaan ku bilaaba ahayd waa hafay halma hadal kuma jiro ama almasiix dajaal masiix dajaal isagu haddee shaydaankaas warkiisaan wax ka soo tilmaannay wey ee aafada ah ee dadka buubsanhaya ee nebi ciise uu dili doono in sha allahu tacaala ayb marka addajaal waa been badanaha ninka beenta badan wuxoo dhan ba iska horkeenaya wey ama masxigiisu ishaa masaxan wey nuurkii baa laga tagsiiyey efkii baa ka tegay isha midig iyadu way dansantahay gebi ahaanba wayna intay buqday oo qaraxdaybay haddana god noqotay oy fool xun tan bidixina way soo yuucanta oy joogtaa oy soo furtay intaasay leeg tahay waxna waa ka arkaa wayna foolxun tahay marka halkanna waa dhoqosh god ah tanna maxay la judubkaada marka waa suuro bedelanya maskhi baa ku dhacay maskhi ilaahay baa ceebeeyey sheekhu islaam ibnu wuxuu waxaan la yaabi jiray markuu nabigu yidhaahdo ka fiirsada ilaahay subxaanahu wa tacaala laysa biacwara ina rabbakum laysa biacwara masiixa dajaalla waa acwar waxaan dhihi jiray buu ihi nabigu calayhi salaam intaasoo bayaana iyo aftahanimo iyo wax caddayn iyo cilmi ilaahay ku manaystay markuu doonayo in uu kala saaro subxaan qaadir iyo shaydaankan dajaal ah qaabo badan buu u tilmaamay tilmaantan muxuu u sheegay macnaheeda xikmadaedaan raadin jiray buui ilaa aan arkayba dad aaminsan buu ihi bashar min bashar baaba ilaah ah dajaaloon la gaadhin kuwa madax kuskuusan bini aadan oo sakaraada ninka adduunka rogaaye wuxuu doona samaynaye kalluunka ku soo dubanaya qoraxyaha iyo cirka ee qorax fala dhaganaya dhiihi waata wan ilah baa soo delay dhiiggeeda waata qoyan khawaariq buu wataa waxaad mucjisooyin aad moodi buu wataa webi qulqulahayood naar ku dhihi gal jannu isku bedelaya mid uu janno kaaga dhigayaa dab iyo naar ah waxyaaba bini uu ku duufsado oo dad ku harawsado oo caamo dhan uu kala kaco ninku wata dajaal kan marka dajaala ah in lagu khatalmo waba suuragal waxaan arkay buui wadaadda meel fadhiyo oo dul fadhiyo dad caabudayaba dhagaxyo kuwa daba taagan ma arkay buui marka si walboo wax loo caddayn karo iyuu nabigu u caddeeye ay ariiq buu maray war wax kale fahmi weydeen war ninka ishiisa iska fiiriya wey kaar baad haddaad wax kale garan weydaa or bal isha yuucaniya middan dhoqoshka ah ee godka iska eega wey waad fahanteen baan u malay waa macno cad macno cad wey xadaana yaxya bnu yaxya atamiimi qaala qara'tu waxaan akhriyay calaa maalikin waa sanadka qiimaha badna qara'tu calaa maalik yaxya hadduu idhaahda waa lagu kala baxahaya muwaطu maalik baad ka fiirinaysa xaddaana yaxya bnu yaxya التmيمي قرأت waxaan أhriyay النaysاbوري قرأت على مالك baan ku dul أkhriyey عن ناaفiع عن cabداللahi بن cمر من أصح الأسانيد maalic can naafic can ibni cumar meel loo dhaafo ayib sanad ka saxiisan ma garan mayno aan iskaga tagno can cabdillahi bni cumar rasul sal lay slam qaal nabigu wuxuu yidhi araanii laylatan cinda alkacba araanii iyo uraaniba waa la akhriyey riwaayadu marna araani wey marna uraani labadu waa lagu wariyey waxaan is arkay ayib laylatan habeen cinda alkacbati kacbada agteeda waynu soo marnay inay manaam tahay mise way iman doontaa midaan riyada haddaan maran tan dambe tan ma aha istigii kama hadlayno araani laylatan cinda alkacba waa ru'ya manaamiyu nabigu ka tan ka hadlahaya wuxuu sheekhu u keensado u raacaya alislaam miraaj wuxuu u raaciyey in tilmaanta ambiyada sida ciisoo kale la faahfaahiyo fara'aytu waxaan arkay rajulan baan arkay aadama maaran oo maaran ah ka axsani maa anta raa'in min udmi rijaal hadda maxaynu soo marayn soo maraynay inuu axmar yahay nabiyullaahi ciisa waxaa ka horraysa soo marteen inuu yahay abyadun ila alxumra ama axmar ila albayaad kulli waxay ku urursan hayaan midab carbeed madow ma aha waa midab carbi lanna shayga madow ee aad u madow madowga afrikaankaoo kale ah carabtu aswadba ma dhahane uxma yidhaahdaan uxma madowga tikhda ah haddii guduud iyo cadiin isgalana asmarna way dhahaan aadamna way yidhaahdaan ama udmaa la yidhaahdaa bayaadnu ilxumra xumra ilbayaadna waa la dha intaaba waa macaane ku dul wareegaysa lawn alcarab midabka carbeed ee qiimaha badan fara'aytu waxaan arkay rajulan baan arkay aadama maaran ka axsani maa anta raa'in waxaad adugu aragtay kuwa u wanaagsanoo kale ah min udmi rijaali ragga maaran ragga maaran raggaad aragto ragga uga quruxsan buu ahaa wey ugu wanaagsan lahu waxaa u ahaa nabiyulaahi ciisa limmatun halab ka axsani maa anta raa'in min allimami halab aad aragtay midda ugu quruxsan oo kale ah timuhu waa saddex qaybood wafra iyo juma iyo lima la yidhaahdaa wafradu waa timo markay bukulka yihiin timo markay bukulka yihiin en dhagaha weli aysan ku soo dhicin baa wafrada la yidhaahdaa waay garateen baan wafra timo yar kuustaan xaggana weli aysan dhicin dhagaha soo gaadhin ayaa waxaa leedaa wafra markay timuhu intay yar baxaan dhacaan oy dhagaha taabtaan halkan soo gaadhaan shaxmadan meeshan dumarku ay gashadaan dhagadhagaha ay soo gaadhaan maxaa la yidhahdaa jumma la yidhahdaa jumma timuhu halka hadday dhaafaan garbaha ku dhacaan ama garbaha garaacaan ama u dhowaadaanna lima la yidhaahdaa xaafidku markay dhaafaan baa lima la yidhahdaa ba isugu dhibba ma laha loo badaya wixii dhagaha ka koreeya maxaan leenahay dhegtan wixii ka koreeya wafra wixii dhegtan soo gaara halkan jumma wixii garbaha taabta ama ku dhowaadana ama dhaafa limma tii wey dheero marka halab uu nabigu lahaa wey lahu limmatun halab buu lahaa garan mayna annagu maxaa dhahaan lim maxaa dhahaan ma halab kalaad gar maxaa la yidhaha tima gaadha mise tima rageed oo gaadha ma taqaanaan dumar waxaan ka ahay ku daa lahu limmatun tima halaboo dheer buu ka axsani maa anta raa'in waxaad aragtoo kale ugu wanaagsan adugu aad aragto ugu wanaagsan oo min allimami halabta ah halbooyinka timaha badan qad rajalaha uu fidho weliba iyagoo quruxsanaaba haddana shanleeye oo fidhay fa hiya taqturu maaan biyaaba ka dhibcahaya way gobleeyihiin biyo timo quruxsanoo jilicsanoo haddana biyo la mariyey muttaki'an ku dangeega ama cuskan cuskanaya yuhaadaa riwaayo kalea ku timid muttaki'an calaa laba nin garbaha haysta aw ama muttakian calى cawaatiqi rajulayni laba nin degtooda cawaatiq waa jamcu caatiq caatiquna waa degta meesha luqunta isu mataqaana garbaha halkaa tunka u iyo tun waxaad tidhahdaanba mise tuur baan tun iyo deg midna fahmaynini waa tahay calaa cawaatiqi rajul laba nin ama tuurtooda ama wuxuu haystaa garbahoodii buu haystaa yatuufu bilbeyti oo kacbada ku dawaafaya fasa'altu waxaan weydiiyey malagii ila socday man haadaa baan idhi faqiila haada almasiixu bnu maryama tilmaan aanna soo marin ba hadda la tilmaamay nabilah ciisa meena soo marin saa darteed buu lahayd almicraaj alisra almicraaj oo ambiyada uu ku arkuna tilmaamay qaybo ka mida uma idaa ana waaba anigu marka haddana murku idhi birajulin jacdin qaadqain birajulin jacdin timo adag qabdin weliba goon ah timuhu ayagoo adag bay iska roon yihiin oo reer dhaqaal ay leeyihiin markay ka daraan ay xadka ka baxaan waa go'an dee go'on bay noqonayaan uma idaa ana birajulin jacdin jacdi laba macnaba timahana waad u celin jirhkiisana waa loo celin buuxo oo laf weyn ila dajaal waa weyn yahay qaatin waa shiddat اljucuuda markay timuhu aad u adag yihiin innagu waa de subxaan dhahnaa goonkaan baa leedaha de oo ay cayngari noqdaan acwar اlcayn اlyumna isha midigna la acwar cawarku fi اlcuyuun huwa اlcayn ceeb walbo isha ku timaada cawarka la iska yidhahdaa acwar اlcayn اlyumna isha midig waa layaha waa cawaran yahay dajaal cawar bay soomaali u yaqaanaan waa fiican yihi dajaal cawar warkiisa meel buu yaalla waa la og yahay ambiyo dhan baa ka hadashay ummaddan ooga digta kaannaha waxaad mooddaa cinabatun xabad cinab ah daafiyatun oo soo daafiatun mise daafiyatun daafiyatun tan waxaa fiican in la yidhahdo daafiatun waxay dhigaan daafiya min tafaa yadfu min tafaa yadfu fahiya daafiyatun shayga hehaaba ayaa aafiyada la yidhaahdaa ayb shayga hahaabaa la yidhaahdaa marka maadaama isha midig riwaayaadka marka la ururiyo haldamina riwaayaad kale bedelan baa iman doona isha bidix saxaabaa tilmaami doonta midigna saxaabaa tilmaami doonta tilmaamo kala duwan baa laga bixin doonaa khulaasadu waa maxay isha midig way dansan tahay hadday god noqotay oo dhacaankeedii iyo xabagteedii qulqulay iyaduna ay dantay waxaa wanaagsan in la yidhaahdo fahiya طaafi'atun biاlhamza waa mahmuusa طaafi'atun way bakhtiday wey min طafia midna waa min طafa idaa dahara waxa biyaha dul hehaaba maxaa dhahdaa biyuhu ka koreeya shayga biyaha dul hehaaba wuu ka koreeya waa soo yuucan yahay waa soo taagan yahay marka min طafa miya mise waa min طafia isha midig waa minطaia fahiya طaafiaة in la ahriyaa wanaagsan saasaan idin dhead fahanteen baan u malaynaya ayb fasa'altu waxaan man haadaa baan ninka waa kuma faqiila waxaa la yidhi hada almasixu اdajaal ka waa kii socodka badnaa ee beenta badnaa ama waa kii isha masaxnaaye ee haddana beenaalaha ahaa xadaana muxamed bn isxaaq almusaybi xadaana anas maxamed isaq almusayib maxamed ibnu isxaaq ibnu maxamed awowgii baa loo tiiriya culays ma laha maxamed ibnu isxaaq almusayabi xadaana anas yacni bni cayaad maxaa yeele saddex anas baa muslim ku iman doona awaanistu waa saddexdaa keliya anas ibn maalik oo saxaabiga taqaanina caanka ah imise xadiidku nabiga ka wariyaa fi saxiix muslim maya maya laba boqol soddon iyo sagaal waa abu hurayre maytlasuma ao saxaabiga anas ibn maalig ah iyo anas ibnu siriin maxamed ibnu siriin walaalkii anas ibnu siriin iyo wadaadkan haddaad caawa haysaan saddexdaa anas bisaa muslim ku jirta anas ibnu ciyaad anas ibnu maalig iyo iyo anas ibnu siriin ayib saasuu marka kaaga ixtiraazayaa yaa hamoodin weeye inuu yahay anas ibnu siriin xadaana anas yacni bni cayaad ibni damrat almadani can muusa wahuwa ibni cuqbata saaxib almahaazi can naafic eh, mawla bni cumar cafwan qaala qaala cabdulah bn cumar wuxuu hi dakar rasuullah rasuulka ilaahi wuxuu sheegay yowman maalin bayna dahraanay annaas dadka bartankooda almasiixa adajaala kii isha la-aaye beenta badnaa buu nabigu ka sheekeeyey faqaala wuxuu yidhi fii xadiiii suubanuhu in allaha tabaaraka wa tacaala muslimiina ilaahay sarreeyoo baraka badnaaye laysa biacwara ma ilaa ilaahay ceeb malah laha waa ceebka saliid alaa ina almasiixa dajaala midka ishale ee been badanaha ah acwaru cayni اlyumna wuxuu laayahay isha midig kaana cayno ishiisa waxaad moodaa cinabatun xabad cinaba cinabku waa taqaanahande daafiyatun oo soo yuucan hunaa waxaa ku fiican aafiatun oo dansan ayib waa isbaanamaynaya bacdu nusakh baa aafia qoraya ani ima dhigno iyagaana inaga fiican qaala wuxu uhi qaala rasul sl slm aranii leylata fi lmanaami cinda alkacba xadiidkan dambe marka wuxuu kuu cadday riwaayada hore riwaayada ibn cumar haddaynayno tii hore ayay kuu caddaynaysaa een aan manaamka aan caddaynin araya leylata xal waxaan is arkaa fi lmanaami manaamka gudihiisa cinda alkacbati kacbada agteedaan isku arka anoo jooga faidaa rajul aadamu waaba nin maaran oo ka axsani maa tara min udmi rijaal ka axsani maa tara waxaad aragto ka u wanaagsanoo kalea min udmi rijaali ragga maaran xaggooda tadribu limmatuhu halabtiisu waxay ku garaacaysaa bayna mankibayhi labadiisa garab bartankooday ku dhacaysaa wy halkaa degta ah ama tunkay ku dhacaysa rajul shacari waa nin tima feedhan oo timihiisu ay isku dheganayn oo isku e, mulugsanayn oo kala socdaan yaqturu ra'suhu maaan madaxiisuna biyaha ka goba leh madaxiisuna yaqturu ra'suhu maaan biyuu ka tifqahaya labada gacmood saaray calaa mankibi rajulayni laba nin garbahood ama degtood waynu soo maray wahuwa baynahumaa yatuufu bilbeyti isagoo u dhaxeeyo saa u dawaafahay oo beytka ilahay ku dawaafaya faqultu waxaa man haada faqaalu lmasiixu bnu maryama weeye wara'aytu wara'ahu waxaan arkay gadaashii rajulan jacdan qatatan nin tima adag oo tima goona ah leh oo acwaru cayni اlyumna isha midigna la ka ashbahi man ra'aytu min annaasi bibni qatan kaashbahi man ra'aytu nabigu hadda wuxuu wax ku matelahayaa <laughs> nin la yaqaanaba oo bini aadan ah ma insibaa mise waa jin waa laisku hayaa yajuuj ma insibaa mise waa jin baa laisku hayaa aلsawaabu fi yajuuj wamajuuj waa insi wاsawaabu fi dajaal wa anahu waa jinu fi suurati insin khilaafna waa kutubta laga qoray fiiriya ayb laakiin riwaayaadka iyo axaadiisu waxay ku badan yihiin inuu bini aadan iyo bashar yahay saa darteed bay saxaabada qaarkood ku dhaaran jireen ibnu sayaad inuu yahay ibnu siyaad inuu yahay ibnu sayaad cafwan inuu yahay dajaalba kii asagu doodi jiray ee ka dagaalami jiray kaashbahi man raayta cafwan kaashbahi man ra'aytu dheh soo sidaa ma aha kaashbahi man ra'aytu min annaasi bibni qatan waxaad moodaa axad arkay inuu ogu eg yahay bibni aan cabdulcuza ibnu aan baa la yidhahda ninka uu nabiga ku shabahayo dajaal cabdulcuza ibnu aan ibn amr ibnu camr waa rajul min bani lmustalaq oo reer khusaacaah reer bani khusaaca ah waxaana dhashay haala bintu khuwaylid hooyadiina haala bintu khuwaylid baa la jiray nin la yaqaano weeyo carab taqaano oo makacaanka ah nin walboo la sheegana u garanayo duqayda ama ragga waaweyn caruurta iga daaya maxaa yeelay shabahaasi culays kuma hayo hadduu asagu hagaago shabaha wax kuma hayo haddii aad xumaatana oo ekaashaha suuban waxba kuu tari maayo iska daa dajaal waadican saaray yaday gacmihiisa calaa mankibay rajuli laba nin garbahood buu ku hayaa yatuufu bilbeyti asna beytka ku dawaafaya faqultu waxaan man haada kani waa kuma faqaaluu waxay yidhahdeen haada almasiixu dajaalu kan waa masiixii beenta badnaa xadiidkan ishkaal baa qaybta dambe kaga jira marka loo eego axaadiista kale waxaa sunnada ku yimid in dajaal uusan gelaynin maka iyo madiino uusan gelaynin xadiidkanna wuxuu tilmaamay nabigu inuu ku riyooday dajaal oo kacbada ku dawaafayo maka dhex mushaacaya wa ru'ya alambiyaai waxyun ru'yada ambiyaduna waa waxyi wadaadow isqabadsii waxaan leenahay xadiidka ha ka boodina waxaa kaloo ku cad dajaal marka hore waa muslim dibbuu ka gaaloobi doonaaye muhiim jiddan wuxuu kaloo xadiidku tilmaamayaa inuu dajaal markiisu hore muslim yahay beytka ilaah dadka ku dawaafi uu ka yahay laakiin uu gadaal ka gaaloobi doona axaadii baana ku timid axaadiid baana ku timid wabittaali marka dajaal loo diidan yahay inuu maka iyo galo madiino waa markuu gaaloobo oo ilaahnimo sheegto ayaa laga mamnuucayaa xarunta islaamka ee lamagalayga ah inta hore ee caadiga uu yahay ama uusan balaayada ku kicin dadku la mid yahay intaas inaad fahanteen baan u malaynaya maxaa yeelay marka leeyahay xadii baa xadii ka hor imanaya shuruud buu leeyahay atacaarud aw itanaaqud lahu shuruuط amaaniya sideed shari hadda kama gaadho waxaa u muhiimsan labada daliil eedlada waa iska hor imanayaan waxaa shardi ah an yatawaaradaa fii maxallin wa an yatawaaradaa fii waqtin waaxidin wa zamanin waaxid haddii xilligu kala duwanaado falaa tacaaruda hadduu xilligu kala duwanaado falaa tacaaruda xadiidkan wuxuu sheegay oo yidhi bacdamaa markii la saaray ee soo baxay ee gaalnimada iyo ilahnimada sheegto iyuu makey madiina gelahaya aan ku riyooda miyuu nabigu mise mutlaq weeye wuxuu ihi baan ku riyooda isagoo dawaafaya waxaana la ogyahay dajaal fi sunna iyo akhbaartuba sheegayaan inuu marka hore biniaadamka basharka dhex joogi doono oo islaamnimo sheegan doono oo wadaad fiican iska dhigi doono xaafidka riwaayadka jamciya filcubaariga qisadiisa marka la marayo ka akhriya kadib buu nabinimo ilaahnimo usii dallici doonaa marka falaa tacaaruda mar haddii wakhtigu iskhilaafo ama xaaladdu kala duwanaato ama labada daliil isku meel aysan taabanaynin laakiin waa qolyaa iskaga tabasuco wadaad baa hadda ka hor hadal odhanaya masale ka hadlahaya waadanba haddana masaladii si kale oga hadlahayaa tanaaqud iyo iiraab ay yidhaahdaan hada iiraab lam cinda اlusuuliyiin walaa cinda اlmutakalimiin walaa cinda اlmanaatiqa ikhtilaafu qowl اimaan baa loo yaqaanaa ikhtilaafu qowl اlimaan ijtihaadan weeyaan ceebna maaha cinda ahli اlcilm ayb almuhim iiraabkaas iyo tanaaqudkaa iska ilaaliya ay dadku qaarkood sheegaan shuruuddiisa ka tirso kutub tarjiix markaad maraysa baabka u dambeeya altarjiix watacaarud shuruudda la sheegay sideedda ah xifdi usuusha cilmigu asaasiyaad buu leeyahay asaasiyaadkaa la qabtaa laakiin adoor bilowaba haddaad ka bilowdo bukhaari ka bilowdo adoor arbaciinba soo marayso mushkilo ma ah sida qolihii qolihii eh, itixaadka waagii dacwadu ku cusbaayeen gabdho yaryaro hadda soo kaco qur-aanka markaa dhammeeyo yaa majmuucu lfataawa loo bilaabi jiray majmuuc اfataawa libni taymiya lisheekh اlislaam yaa lagu dul arinaya niman jaamic islamiya ka soo baxay baa ku dul arinaya war maa sidee gabdhihii lagu aafeeyey gabadh ka mid a iga sheekayso aminka manolo joogta ayib siddeetan iyo lixdii majmuuc اlfataawa majmuuc اlfataawa ilaa aminkan baa la dhaqaajin laayahayba goormaa marka gabadh yaro hadda qur-aanka baratay oo xijaabka qaadatay oo rabtay in manhajiya loo sheexo loo bilaabaya mushkilo wey marka waa khaa fii urq tadriis ayb hadday baashu kaa noqoto idhaarulcadaad oo mushkilo wadaadka waa la marku wa akrinaya keliya inuu ardayga mustawihiisa uu la socdo oo daawo wuxuu diintu iyo cilmigu waa daawe oo goroojo goroojo u siiyo isha mahamar baa baashu lagu fushiyaa mise waa lagu dhibciyaa dhibcinbacilmigu dhibcin buu u baahan yahay markaasuu wax ku tarahaya laba qodob ogow cilmiga tadriij iyo siyar baa loo qaataa labo tarkiis baa muhiima ah. tarkiis kitaabkaad akhrisato waa inaad yaraan an goor toddoba goor ku ceshato kitaabkaad toddoba goor akhrido weligii kugu soo noqon maayo macno walba ku jiro waad fahamsan tahay shibx xifdi ku noqon maadada meeshaa ku jirta haddaad safarta iyo joogtona waad u baxsanaysaa haddaad lafdigii keeni weydo macnihi baad keenaysaa laakiin hal mar baan maray min jildin ilaa jald baan tegay macno ma laha an boqoloo goor rag akhriyey jira risaala limaam shaafici amsmiati mara amsmiati mara ninka akhriyay kitaabkan kusoo noqonaya ayib marka waxaa weeye kucelcelinta iyo tarkiisinta iyo yaryaraysiga cad iyo cashirba waa la yaraystaaba dhan soomaali waa qaacida fitriis oo asal ah cariiqa fi soomaaliya laakiin hadda waxaa weeye waa la tartamaya wakti baa igu socda wati saacad baas baa la fiirinaya xaggee loo ordahaya inta aanu kaga tagno wadaadkaas cafwan shaydaanka dajaala warkiisa halka aan kaga tagno xadana ibnu numayr muxamed qaala xadaana abi abi cabdullahi bn numayr ayb xadana xandala ibn abi sufyaan xandala ibn abi sufyaan ibn اlأswad ibn cabdالraxmaan can salim bn cabdillaah can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasul sal qal qaal ra'aytu cinda alkacbati rajulan aadama kacbada agtida waxaan ku arkay xilli aan riyooday nin maaran sabit ara'si tima bis leh timan bis a leh yadayhi calaa rajulayni laba nin garbahooda haysta yaskubu ra'suhu madaxiisu uu yaskubu ra'suhu timihiisu ay tifqayaan biyo aw yaqturu ra'su madaxiisu uu gobo leeyahay fasa'altu man haada waxaa idhi waa kuma ninkan faqaaluu ciisa bnu maryama aw almasiixu bnu maryam ciisihii ina maryam ahaa weeye ama waa ninkii barakaysnaa ina maryam ahaa laa nadri aya dalika qaal labadaa macna kuu yidhi sheekha ma garanayno wey yani saalim baa odhanaya ama xandala odhanaya marka ayib laa nadri aya dalika qaal maxaa riwaayad la soo jasmiyey baynu soo maray oo min ibni cumar ah soo mayna soo marin wra'aytu waxaan arkay wara'ahu rajulan axmara ciise dabadi waxaan arkay rajulan axmara nin guduudan ama cas waxaa tidhahdaba jacda ara'si madaxa goona leh tima qallafsan leh cayngari acwar alcayn yumna isha midigla ashbahu man ra'aytu bihi ibnu qatanin axadaan arkana waxaa ugu ekaa axdan arkana waxaa ugu ekaa waa ibnu aan cabdlcuza ibnu aan aniga soo mara alkhusaaci min bani mustalib fasa'altu waxaan weydiiyey man haada kani waa kuma faqaaluu waxay dhaha almasiixu dajaal oo masiixii inaad dajaal ahaa inaga soo mara nabigu dhaqan buu lahaa inuu waxa qaybka uu ka hadlahayo uu mararka qaarkood ummadda ugu miaalay wax maxsuusa yaqaana camr bn xay alkhusaaci buu nabigu ka hadlay oo tilmaamay ninkii carab kharibay ee diinkoodii towxiidka ka bedelay ee shirkiga kufriga la yimid ee maka kharibay ee boqolka asnaam keenay ee shaam iyo ardulbalqa ka soo qaaday balaayada markuu nabigu tilmaamay inuu naar ku arkay muuqaalkiisii iyo wuxuu ihi ninkii axadkaan arkay waxoogu ekaa saxaabi layidhaha akar min اljawn adaa ogu ekaabu nabi allow ninkaa u ekaashihiisa amau dhib iga soo gaadhaa saxaabigu waa shikiyey nabi allow ninkan naarta ku jirae camrulxayl khusaaci ah u ekaashihiisu amuu dhibaata ii geystaa nab xuri laa kaafirun wa anta muslimun asagu waa gaal adaguna muslim baa tahay camrulxayl lkhusaaci wadaaddaha soomaaliya qaybo ka mida ah agtooda gaal ma aha maxaa yeelay waa muslim jaahila ah. hawsha ogaada nabi maxamed waxaa laga rabaa laabudda an yacdila biljahl inuu usuusha dumiye ma aha waxaad leedihi camrulxay اlkhusaaci iyo carab ahlu tawxiid bay ahaayeen diinti nebi ibraahim iyo ismaaciil bay haysteen cilmigii baa yaraaday ibn cabaas baa fii saxiix bukhaari ku caddeeyey uma tunuusiya alcilmu cilmigii baa la iloobay jahli goormuu yimaada horta lambaraha waaweynee diinta goormaad ka jahli noqotaa markuu cilmigii culummadu yaraadaan markuu cilmigu culimmadu meeshii yaraadeen ay ka baxeen baa camlulxay alkhusaaci iyo carab iyo qureysheed ay ku dhaceen shirki akbar ah wاlcudru biاljahli fi usuuli اdiinna waa madhab ahli الsunnati wاljamaca inaad fahanteen baan u baahanahay wadaadahan haddi goor iska daba wareegahaye ee meeshay doonaan kuba u dhaqa jooji warkooda wuxuu yidhi ninkii muxuu yidhi isirkii ninkii dafiray soo ibliis ma aha buuri isirkii ninkii dafiray soo ibliis ma aha asalkiisii usuushii ninka dafiray soo ibliis ma aha waxaa tidhi alcudru biاljahli fi usuul الdiin madhab الslf الصaalix jujuuz maxamed sheekh irshaad madhab الslf الصaalix wa shaykhu slf saalixna waa kuma rasuul اllahi sal ه alيه waslm camulxay اlkhusaaci oo jaahila oo jahli dartii shirka oogu dhacay limaada uu nabigu u leeyahy laa huwa kaafirun mukhalladun fi الnaar wa anta muslimu sheeke berley ma soconayso sheeke berley lama rabe runta alla sheego maya ninkan laa ilaaha illa buu le maxamed ayagu maxay lahaayeen laa ilaaha illa اllah ibrahim ismaiil rasuullahi bay lahaayeen yuhuudigu muuse waa rasuul ilaahay buu lahaa kiristanku waxay lahaayeen ciise waa rasuul ilaahay kadib cilmigii baa yaraaday maxaa batay adduunkii saydceleeyo hadheeyey jahli jahli markuu yimaada maxaa soo booda shirki iyo gaalnimo iyo aqoon darro waljahlu bilcuduri aslun hal nidig hal diintaasi waa diin shaydaan diin islaam ma ah ogaada intaa kama gaao wax ka badan hadda ma tortuuri karo أشبه mن رأyت bه بن قطن wy فسألت mن hذا فقالوا المسيح الدجاaل xدثنا قتيبة بن سعيد xدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي عن الزهري عن أبي سلم عبد الرحمن عن جابر رضي الله عفوا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lama kadabatnii qurayshun quraysh markay ibeenisay waa daliil min adilla inuu ahaa dheelmintu nebi maxamed uu ahaa yaqdatan oo la dheelmiyey jidhkiisi iyo ruuxdiisaba la dheelmiyey jidhkiisa iyo naftiisa aan dhahno leanna wadaaddaa waxay leeyihiin ruuxdu waa markay naftu xagga alla ka timaado oo weli aysan gelin jidhka saad u kala fahanto wadaaddaa yidhaahdaa qasama hadday ruuxdaasi jidh la xidho jidh gashana waxay isu beddeshaa oo la yidhaahdaa annaf nafsi baa leedahay yaa ayuha nafsu اlmuطma'ina in الnafsa la amaaratun bisuu ma arkaysid meel ilaahay uu ku cambaarayn ama uu ku caaya ruux wax la yidhaahdo laakiin naf la cambaarayn baad arkaysaa nicmo iyo naxariis xagga alla ka timid bay ruuxdu ahayd jidh bay la xidhiisatoy gashay jidhkii baa edebdarre sameeyey markaas waa maxay daris walba diintiisu ku yeelaa wey jidhka aafaynaya jidhku hadduu quruxsanaado wanaagsanaadana oo hawsha hagaajiyeen oy ruux la shaqeeyana waa wanaagsan yahay yaa ayuha nafs اlmuطma'ina wey magacaa waxay qaadataa bacdama اtasalat biاljismi wadaadda odhan si walba ha noqotee waxaa weeye xadiidku wuxuu ku tusahayaa in uu dheelmintu nabigu ay ahayd biاlruuxi wاljasad macan wa biاlyaqda maxaa yeele riya lama beeniyo lama diido lamaada kadabatnii qurayshun qumtu waxaan istaagay fi اlxijri xijri ismaaciil qoolaabkan yar sumayd aragee kacbada xijir ismaaciil waa la yaqaanaa ma dhisno hadda kacbada markaad aad xajir saa uga dhaqaaqdaba oo dhanka midig u dhaqaaqdo inta yaree weegaaran ee waastada ee la galo sumada arag halkaas waa xijir ismaaciil ilaa hadda waa wada xajideen oo wada cumraysateen ninkaan cumraysanina waa warkeedu hayaa yaan dhex istaagay fajal allaahu lii rabbi wuxuu fayday bayt almaqdis fajal allaahu lii adhar allaahu lii alla wuxuu ii caddeeyo ii fayday bayt almaqdisi buu ii caddeeyey bannaankoo soo dhigay fatafiqtu waxaan gudagoloon bilaabay uhbirhum quraysh inaan u warramayo u sheegayo can aayaati calaamadihii astaamadii bayt almaqdis wa ana anduru ilaa anoo fiirinaya video cameray ku weelataa iyo video conferencey ku waalataa maanuu halkan joogaa muxaadara ka jidinhayaabuu ku leeyahay los angeles oo maxaad istaas video conference war waxaa ma shaqeeya nabiga waa goormaa hawshaas loo daaray kun afar boqoloo sano ka hor isagoo maka dhex fadhiya ayaa riwaayo caddaynaysa nabig wuxuu hi daaqad baa lay furay markaasaa waxaa la soo dhigay daaqadii oo ballaaran baytulmaqdis iyo masjid aqsa oo dhammaystiran quraysh ma ogtahay waa nabigu waa gaadeen waxay og yihiin weligii inuusan tegin maqdis markuu nabigu yidhi xalay baa lay dheelmiyey baytulmaqdis baan tegay oo innaga ka soo sheekinnay waagu markuu bari nabigaa sheegay wuxuu ruux u horreey iga soo warbaxay wuxuu noqday abujahl abujahl abdris maxaa cusub maxamedu maxaa cusub nabiga ku bilaabay waa xariif ila adow cadow nabiga ku yahay wuxuu maxaa cusub waa warka soomaalida qaarkood maxaa cusub bay kaaga bilaabayeen assalaamu calaykum ma maxaa cusub wuxuu raba xoogo inuu kaa qaado maxaa cusubba nabiga ku yidhi cusub buuhi iga dhegayso xalaa lay dheelmiye halkana layga qaado baytulmaqdis baan tegey markaasuu yidhi ood soo noqotay ood dhaxdaanada bariday haa wuxuu yidhi wa reerka tolka kacbada dhoobane masaajidka dhex dhoobane waan kuugu yeedhi warkaad ii sheegtay ma awoodaa nin raga alla kaa dhigan aad u sheegto haabuudhi igu yeedh yaa macshara quraysh u dhawa mau dhaqaayo abujahl wuxuu ka baqayaa inuu nabigu hawsha ka noqdo halka isagoo taagan ku dhawa yaa yaa macshara quraysh isu kaaliya buuri maxaa jira wuxuu ihi maxamadow u sheeg waxaad ii sheegtay hadda hadda ii sheegtay u sheeg ee tolkaa u sheeg wuu nabigu ka sii daayey haddii ahlu xaq ma xaqay ka laabtaan waa sida la rabe waa qayb mina dacwaba duqaydii iyo imaan weyda baa isu loo sii daayey ku jiray mucim ibn cadiy jubayr ibn mucim aabbihi sooma garanaysaa mucim ibn cadiyaa ku jirooday ah waayeela oo akhyaaro oo shaam iyo baytulmaqdis aad u yaqaana markaas waana la ogyahay xogta nabigana waa la hayaa xogta waxaa la habiibkaa iyo xaasidkaabahee xogtaadu way og yihiin wuxuu idhi maxamedo hal su-aal ii sheeg buui masjid اaqsa imisa albaab buu leeyahay imisa albaab nabigu wuxuu yidhi xadiidka markuu ka sheekeynayay masjidka markaan galeen ku tukaday albaabihiisaba uma tirsanna anugu albaabihiisaba ma tirsanin marka su-aashii u istaagtay nabigu wuxuu hi waxaan korbooday kurba aan axad bini aadana korboonin markiiba ilahay subana wataala ka jawaabay waxaa l musaas yidhahdaa waa kay qabaa le nabi alla ka waran ka warbixi alla soo qaaday nabiga alla hor keenay markaas waxaan u tilmaamay buu i hor taagan way yaabeen meelay u qaadaan mid kalea soo bed wuxuu hi u kaadi xaggeed martay halkanaad ka dhooftay toos ha wuxuu geel aan leeyahay baa dhexda daaqahayo oo harweyn ehe geelaa ka warbixi geel badan oo anuu leeya harweynaa ku jira meel dhaxda ah oo makana aad iyo aad oga fog geela warkiisa keenbur ila haddaad tagtay waad sii maraysaa kulley kolaad ka canacabteen nab wuxuu uhi geela asaga waan sii maray hal hiblayaa ka jabtay ku mashquulsanaayeen halkaasuna daaqaya geelu isla markiibaa farda la xidhbiyey waxaa le warka raadi dhab noqotay mid kale uhi kaadha anna geelaygii baa asna hebla ma aragtay geeli ma sii martay geelaygiiba halkaa daqima sii martay wuxuu idhi weliba geelaygaa waxaad sheegtaa tiriisana ii sheeg intuu dhan yahay ii sheeg inta la joogtay geela dhaqaysa ee geeljiraha la joogana sheeg buu nabigu wuxuu ihi geela waan sii laakiin maba tirsanin liannii kuntu mashquulan muxuuna ku mashquulsanaa malakuuta samaawaat bad kaluu nabigu ku jiraa maa geel geel baan tirsannaa taana nabigu way u istaagtay buu isla markiibaa macalgeeli iyo geeljirihiisii video conference nabiga looga daaray waxaa la wuxuu nabiga halkaasuu daaqayaa halkaasuu ka cabay xalay halkaasuu baryey ragga la jooga waa intaa bitib bitib nabiga uga sheekeeyey meelay gaay markay waayeenba mid af gacmaha sacaba dhabta nin madaxa qabsada waxay ku hadlaan way garan waayeen waxaa mid ceen warran ninkiisu waay dha ama alwasfa qad sadaqa tilmaan walba uu sheegay wuu saxan yahay boqolkiiba boqol xaggee marka la wataa fa anaa yu'fakuun balaayaa wadata balaayaa wadata qiso adag bay ahayd dad muslimiin ah baa ku gaaloobay oo diinta ka baxay oo yidhi nabi maxamed wax baan ugu dulqaadannaye ma annaga hadda yeeli karaa daf daf ma yeeli karray dheheen kalamxilbasar diintay ka baxeen dadku isku iimaan maaha isku deganaashana maaha wax yar oo dhacay dhurbaaxo ninbaa diinka kaga baxay gaajo qabat midbaa ku gaaloobi ciyaadan bilah qisadii bu nabigu ka hadlay lama kadabatni qurayshun qumtu fi lxijri baana istaagaano fajala allaahu allaa ii fayda lii aniga bayt almaqdisi buu ii fayday beytkii barakaysnaa fatafiqtu waxaan bilaabay ukhbiruhum quraysh inaan u sheegayo can aayaati ay calaamaatii astaamihii uu lahaa ee lagu garanay wa ana anduru ilayhi xadaana xarmalة bnu yaxya xadaana xarmalة bnu yaxya tujiibi xadaana ibn wahb cabdالlah qaala akhbaranii yunis bn yazid alayli can ibn shaab zuri can salim bn cabdillah bn cumar bn khaaab can abihi aabihi oo cabdilah bni cumar ah qaala wuxuu uhi samictu rasuul rasuulka ilahi baan maqlay isagoo leh yaquul isagoo leh baynamaa ana naa'imun ra'aytunii atuufa biاlkacba xilli aan jiifo iyo waxaan isarkaanoo kacbada ku dawaafaya faidaa rajulu waaba nin aadamu maaran sabitu shacri tima bisa leh bayna rajulayni laba nin dhexdoodna socdo daba yanطufu cafwan yaskubu yaqturu baad soo marteen intuba waa isku macno yanufu uu goboleeyahay nudfigu waa gobolaynta rasuhu madaxiisu maaan biyo biyaa ka tifqayn baa loo jeedaa aw amase yuhraaqu rasuhu maaan ama madaxiisu biyo yanطufu yaskubu yaqturu isku macaani wey madax qoyano biyo ka tifqahaya qultu waxaan idhi man haada kani waa kuma qaaluu waxay dhaheen haada bnu maryama in marka ay malaa'ig ama jamc la socdeen ayaa markaa xadiidka laga qaadanaya uma dahabtu waan tegay dahabtu waxaan doonay wey waxaan doonay altafitu inaan gaardaymodo ama milicsado ama aan jallaaca dhinac faidaa rajulun axmaru jasiimun jacdu الra'si acwaru اlcayni kaأna caynahu cinabatun طaafiyatun waaba rajulun axmaru nin guduudan baaban marku idhi jasiimun laf weyn jasiimun laf weyn oo tiir ah jacdu الra'si madax adag tima adag acwarulcayni ishala ama cawaran kaana caynow ishsa aad moodo cinabatun taafiyatun xabad cinaboo soo yuucan oo ka baxsan midhihii kale ama taafi'atun dansan oo isku dhacday oo gudahaas kugu noqotay qultu waxaa man hada qaal wuxuu dhi addajaalu weeye aqrabu الnaasi bihi shabahan ibnu qaطanin axadka ugu dhow ekaashana ibnu qaطan weeye waxadadani zo ibn xarbin xadana xujayn ibn اlmuثana abu camr abu cumar cafa qaadi khuraasaan waa waxiidun fi tarjama xujaynkana kuma jira muslim waa keligii wadaadkaa wey xujayn muana abu cumar qaadi khuraasaan halkaa magac baa ku jira wax la yidhahdo xujayn fi saxiix muslim xadaana cabdاlcaziiz wa huwa bn abi salma cabdاlcaziiz ibn abi salma ninka loo yaqaana wa cabdilcaziz almaajishuun alfaqih almadani min aimati daar اlhijra raggi ahaa wey can cabdlahi bn cabdillahi bn fadl bn cabaas ibn rabicat alhaashimi rabiica bnu xaari bn cabdilib alhaashimi baa dhalay oo aruurtiis farciisa wey marka caan ku yahay ibnu fadl alhaashimi ama cabdulahi ibn fadl alhaashimi baa la iska yidhahda can abi sm cabdiraxmaan can abi hurata radi allahu tacala canhu qaala qala rasul sal l slam laqad ra'aytumii waxaan is arkay fi lxijri anuu dhex taagan xijru ismaaciil wa qurayshun tas'alunii qurayshna ay weydiinayso igu imtixaanayso can masraya dheelmadkaygi lay dheelmiyey waxaa ka warran waxaa ka warran waxaa ka warran ayb qolyaa waxaa weydiiyeen geelayga ka warram cuuri waxaa eh, halbaa ka jabtay dul fadhiyeen kuwo kalea weydiiyey halbaa hebel baa ka fakadayoo ku maqan yihiin mid walba sidii bay noqotay wax aysan eh, nabiga aysan weydiinin wuxuu markuu nabiga wax xusuustana wuu sheegay wixii kale allah ka jawaabayay si toos ah jawaabta dawmaa wamaa tuqni alaayaatu wanudur can qowmin laa yu'minuun ninkii ilahay ku anfacayn hadda waa dambe fasalatnii waxay i weydiisaa can min bayt اlmaqdis albaabada yaa u daraa albaabaday weydiiyeen masjidkaa la weydiiyey magaalada nabiga wax laga weydiiyey lam ubitha aanan hubsanin markii aanan mogta markaad dan leedahay dantaada unbaad u socon waxyaabaha aad sii marayso isha aad ogu nabi maysid ayb leedahay laakiin waa lagu weydiin waa lagu qodqodi waad hubsan oo waad fiirino waad iska baadhi ayb fa kuribtu waa lay walbahaariyey kurbatan walbahaar maa kuribtu milahu qatu nabiga sidii loo dhibay soo ma aragtay walbahaar aanan weligay ayaa i qabtay ila waa maxag meel kala bax waafaysala wey farafacahu allahu ilaahay baa koriye soo qaaday li aniga farafacahu llahu baytmus baa ilahay ii soo qaaday li aniga anduru ilayhi anuu eegaya wadaada waxay dhaheen asaga dhan baa la soo fujiyeyba asaga dhan baa la soo qaado nabiga la soo hordhigay oo dadkii imaadumaqdis ayaguna waxaa loo xidhay miaaliya taalla loo sameeyey asaga ay moodahayaan oo ay markaa ku tukanayaan allah kan soo qaada nabiga soo hordhigay soo ma awood kuwana hawl ay ku qancaan in loo sameeyo teendho ay ku qancaan looga dhigo baytulmaqdis iyo masaajidkii laakiin riwaayadka qaarkood baa fasirayoo lama soo qaadine xijaabka nabiga laga qaaday wax kale ma aha ishaadan sakaraadkan dhaafaynin gurigaa naga soo horjeeda ayaa waxa lagu xidhay aragti xoog bad way arkayso ijaabka lagaa qaadaya xijaabka nabiga laga qaaday kadib waa loo soo dhoweeyey waa u tilmaamay riwaaya kale caddays farafacahu اllahu lii anduru ilayhi anduru ilayhi anoo eegaya maa yas'aluunii can shay waxay ima weydiiyaan min bayt اlmaqdis wayahad ilaa anba'tuhum bihi waa u sheegaan wax walbay iga weydiiya ille waa hor taagaan nabi hor joogaa guri aad ku dhex jirto amaad dhex taagan tahay tilmaan waka halkaa macasar waa halkaas wax walba sideedi waqad ra'aytu waxaa kaloo is arkay fii jamaacati min alambiyaa raxan ambiya anoo dhex jooga faidaa muusa qaa'imu yusalli xadiidkan kan hadda aynu marayno waa xadiid اlasra wاlmicraaj buu dib ogu noqday imaamku kii horena ri la socdo faidaa muusa qaa'imu yusalli waa muusoo taaganoo tukanaya hal iska ogaada ambiyadu markay dhintaan xaaladoodu waxay u dhowaata ka xaalat اlambiya xagga surcada itisaalkay qabrigooda la leeyihiin xidhiirka la leeyihiin xidhiirkay samawaadka la leeyihiin nabigu markuu sii lasii dheelminayay baytulmaqdis agteeda nabi muuse ku xabaalan buu sii maray oo tukanaya ilaahayna baryahaya markii la sii qaadoo la dheelmiyeyna samada lixaad buu oogu tegay fii lamxi اlbasar xaalu اlambiyaai bacda alwafaa waa xaalad ka sarraysa xaalat shuhada ee ilaahay yidhi way nool yihiin bal axyaaءun walaakin laa tashcuruun ayb marka ambiyadaa ka sarreeya xaaladooda marka waa xaala u dhaxaysa xaalat almalaaiki waxay udhexaysaa iyo xaala shuhadaa itisaalkoodu marka waa min cilmi اlghayb ay qubuurta laleeyihiin cirka laleeyihiin malaa'ig bay shabbahaan markaasoo kale ha qariibsannin marka in lagu sii maro meel hoose kadibna loogu tago cirka ayib salaaday tukanayaanna waa lagu ilhaaminaya mukalafiin kuma aha soo nabigu nooma sheegin ahlujannuhu yulhamuuna tasbiixa wاtakbiira kanafas sidaad u neefsato neefta mari bay kugu haysaa salaada iyo soom xuska ilaahay iyo dikriga wuxuu u noqonayaa neeftan kaa socotoo kale oksijiinka marna aad qadan marna aad soo celin ayib salaadu takliif ma ahe waa salaadu takrima ambiyadaa lagu karaamaynaya ilaahay baa fadli ugu kordhinaya faidaa rajulu weye faidaa huwa rajulun weeye muuqaalka nebi muuse darbun nin dhexa weeye jacdun buuxa waynu soo maray jacdiga haygu fasirin hawshii kale ee kharibnayd waa jacdun buuxa wey ayb kaanahu min rijaali shanuata lannu biitifaaqi lugawiyiin jacdigu marna dami buu noqdaa marna madxi buu noqdaa laba xaaloo kolbata wanaagsan baanu la aadaynaa ambiyada iyo saxaabada iska ilaali maqaamkaas maqaamu saxaaba hadduu yahay laba darajo la sheegay daliilkuna ixtimaalo keed aadaysaa ka wanaagsan ambiyaduna waa sidoo kale iska ilaali hawsha ayada min rijaali shuruuta waynu soo marra waidaa ciisa bnu maryam calayh salaat wasalaam qaa'imun yusalli asaguna tukanay aqrabu nnaasi bihi shabahan oo akaasha ugu dhowna wuxuu ahaa curwatu bnu mascuud athaqafi waidaa ibraahiimu calayhi salaat wasalaam qaa'imun yusalli ashbahu nnaasi bihi saaxibukum yacni nafsahu dadna waxaa uga eg wiilkiisa muxamed calayh salaat wasalaam faxaanat isalaatu salaad baa gashay baytulmaqdis wey salaaddu meeshay ku gelayso ee nabigu ummadda uu ku tujinayo markii laysii dheelmanay markaas riwaayo kale way isku dhiibay salaadda naga bixi salaadda naga bixi waxaa la yidhi maya maxamed baa mudan nabigaa la hormariyey ummadda tujiyey ayib mar tujintaa mar hadduu tujiyo waxay tusaysaa inuu yahay afdal اlambiyaa wاsawaabu anahu afdal اlkhalaa'iqi biاliطlaaq asawaabu rasuulku waa inuu yahay afdalu khalqi اllah ayib laakiin masale khilaafiya afdaliyada cala alkhalaa'iq wadaadana waxay dhaheen may khilaaf lama sheegi karo laakiin aqwaal baa ku jirta wاraajixu cindana waa maxay anahu afdal اlkhalaa'iq faamamtum waan tujiyey falamaa faraqtu markaan dhammeeyey min asalaati ka baxay qaala qaa'ilun ba wuxu uhi ya muxamed haada maalikun saaxibu naar kani waa maaligii naarta furaheeda hayay fasallim calayhi salaan ka qaad yani salaan faltafatuu ilay waan daymooday fabada'anii bisalaam isagaa salaanta igu bilaabay assalaamu calayka ya rasuul allah ya muxamed halka baa caawa inoo joogo wallahu subxaana wa tacala